بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا khabarka mar taqsiimkiisii hore ayaan ka soo baxnay oo uu inoogu qeybiyey mutawaatir iyo qeyrkii mutawaatirkii qeyrkiina wuxuu kaba dhigay iyaduna saddex inuu sii kala baxay mashhuurkii iyo casiiskii iyo qariibkii qariibkanna kollay dee mid nisbiya ah oo markaa dee shaksi mucayan bal loo nisbeeya waa ka inta badanna ay kuba idlaaqaan bal matalan qariibka iyo mid isagu mudlaq ah taas buu usii qaybiyey bal imakana taqsiim kaloo dee khabarkii uu qaybsamayo khaasatan kii aaxaadka aynu kaba soo baxnay uu qaybsamayo taas baa halkan inoogaba bilaabmaysa oo wuxuu idhi sheekhu raximah llahu tacaala wahuwa ay ilaaxaadu biaqsaamihi alaaatun aaxaadkii marka la eego aqsaamtiisii saddexda ahayd aqsaamta saddexduu wadaa waxa weeye waa mashhuurkii iyo casiiskii iyo qariibkii saddexaas baa aaxaadku u qeybsamaya isagoo aqsaamtiisaa saddexda dee maca aqsaamihi alaata aqsaamtii maaha taqsiimka inoo soo socdaa mid dee ama mid ahaan saddexdaa ku khaasa maaha ee waa saddexdii oo iyagii bal matalan aqsaamtaas mid kastaba arrinkan baa ka imanaya maqbuul iyo khayru maqbuul inuu noqdo ayaa kaba imansa xataa mashhuurkii dee duruqda kala duwan lahaa haddii duruqdaba aan shuruudan saxiixa noo soo socota laga helin isagoo mashhuura ayuu haddana dee daciifkiiba noqonayaay wahuwa ay alaxaadu biaqsaamihi alaaa maca aqsaamihi alaaati qismaani laba qaybood weeye maqbuulun ku la aqbalayo iyo wakhayru ay wakhayru maqbuulin kaa la aqbalaya waxaan ahayn oo isagiibaa imaka wuxuu inoogu qeybsamayaa mutawaatirkii dee guud ahaanba oo oda maqbuul bal uma baahnin ruwaadiisa iyo inaan shuruudahan kale inoo soo socdo kaba eegno koladuu tawaaturay dee waxa weeyaan waa ka aynu waxa weeye inagoon jaanib kale ka eegin sidiisii lagu qaadanayo bal cilmi faa'iideynaya laakiin kii axaadka ahaa ayaa u qaybsamaya mid maqbuula iyo qayrkii waa kayru maqbuulin de mid kastaaba aqsaan buu yeelanaysaayoo wuxuu ihi falmaqbuulu kfalawalu ka hore ay almaqbuulu waa kii la aqbalayay eh in naqalahu lafdigan maqbuulna saxiix iyo xasanka inoo soo socda labadaba wuu shamlinayaa oo kaa saxiixii iyo xasankii labadiiba deayna waa kaa la aqbalayo lagu camal falaye la xujaysanaye waa lafdi bal maalan ka wada dhaxeeyo oo taas weeye in naqalow hadduu soo naqliyo cadlun ruux cadaala ay u sugnaatay oo taamul dabdi dabdigiisna mid dhan oo uu buuxo yahay dabdigiisu hadduu soo naqliyo wey mutasila sanadii sanadkiisu miduu xidhiidhsan yahay xaal uu yahay isagoo sanadkiina xidhiidhay hayra mucallalin labadan dambe kuwii hore dee cadlun taamu dabdi waa inoo rafcisnaayeen kuwan waan nasbinaynaa siu isaguba inoo sheegi doone inooguba iman doono sharaxan aan aqriyayne dee sharaxa itmaamka intani waxa weeyaan waa matnigii nuqaayo weeyaan bayna qowseynka ku jirtaaye waana markaa mutasila sanadii sanadkiisu mid uu xidhiidhsan yahay xaal uu yahay hayra mucallalin mid cilo cileeyey oo cilo qaadixo oo waxyeesha ay gashayna aan ahayn oo xaaluu yahay mid aan mucallal ahaynba walaa shaadin waa hayra shaadin weeye mid shaada oo intaba way noo soo socotaa tacriifyadoodii ee aan shaadna ahayn haddii saxiixun saxiix weeye oo bal imanka xadiidkii maqbuulkaabuu taqsi qeybtiisii ugu horeysay inoo sheegay kollayna maqbuul iyo khayru maqbuul waa axaadiistu waxay guud ahaanba noqonaysaa bal markaan mutawaatirka aan iskaba saarno kaoo markaa waa saxiix iyo xasan iyo daciif waxyaalaha inoo soo socdaana iyagunbay kuwanunbay qeybahanbay kala raacraaci doonaan haddii alla yidhaaho haddaba ruux cadaala ay u sugnaatay haddii waxa weeye in soo naqliyo wariyo weeye naqlintu kaa cadliga ahee cadaal ay u sugnaatayna dabdigiisu uu dhan yahay waa shardi isna labaad xadiidkaa naftiisna sanadka uu xidhiidho ruwaadii xadiidkan kala warinaysay mid kastaaba dee ninkii uu ka maqlay ama uu ka warinayay waa jooga oo waxaa sanadkiina xidhiidhay ilo isaga waxyeesha oo ciladna waxay leeyihiin waa sabab qarsoon oo xadiidka sixadiisa yeelaysa daahirka xadiidku waa inuu ka fayowyu ahaa wax dhib leh laakiin markii la tatabucay duruqdiis iyo riwaayaadkiisiiba waxaa la helayaa shay qaadix cillo ahoo isaga qadxinaysa oo raad ku yeelanaysaba aqbalkiisii bal cillad saasana aan lahayn shuduudna aan lahayn intaa shardi xadiidka laga hela maxaa la odhanayaa صحيح وحديثا صحيحا قلبا khaasatan cibaaraadkan uu inoo dhiganayo waxaa dee kitaabkan xaafid ibnu xajaree nusratu nadar bay aad dee cibaaraadkiisibuu in badan ayaan arki doonaa siyaadaad xaafid leeyahay haba jirto oo dee kitaabkaasi ka yar waasacsanaado marka intadna waa isaga tacbiirkiisii walow dee in naqalahu in yaruna ay binaqli cadlin halkaasi ay ahayd waxaa jirtay saxiixun markuu yidhi isagua waxaa qeyd baa la socday oo ah saxiixun lidaatihi lidaatihi buu raaciyey oo taas buu raaciyu kuba qayday bal waxa weeyaan marka dambaan wuxuu taa ugu qayday aan eegi doonaa isagiina marka waa taas aanu kuba qaydin sida halka dambe xasankee laakiin umuurahan buu dib ugu noqonaya oo inoo markaa shantan shardi ayuu inoo sii iscadaynaya wuxuu ihi markaa sheekhu raximahullahu tacaala cadliga halkanna loo jeedaana waa cadlu riwaaya cadlu shahaado maaha waayo marka markhaatiga baabkiisa la joogo iyo xaggaa dacaawida ruuxan dee shahaadadiisa la aqbalayo waxaa loo shardiyaa ruux cadliya inuu yahay taas baa la shardiyaa xadiidka aqbalkiisiina waxaa loo shardiyaa ruuxii si loo aqbalo riwaayadiisa inay cadaala u sugnaatay laakiin labada cadli ama labadu way kala yar waasacsan yihiin oo cadliga halkan loo jeedaa waa cadlu riwaaya ee maaha cadlu shahaado maaha waayo riwaayo markay noqoto ruuxu kol hadii bal matalan dabdi leeyahay oo dee cadaala a sugnaato taas rag iyo dumar halkan lama kala qaado ruwaaddii halkaasi laakiin markay shahaado joogto dee suurooyin kooban oo dumarka shahaadadooda la aqbalo mooye ruuxa cadla shahaada noqonaya dukuuraba la shardiya dukuuraa la shardiya marka halkan aan hayno falaa yakhtasu bidakar weeye dakar khaaskuma laha oo gaarku ma aha oo bal matalan markaa cadligan halkan la sheegaya waa cadlu riwaaya walaysa cadla shahaada sidaa daraaddeed halkan gaar kuma noqonaysa sidaa shahaadada dee meelihii wixii cuyuubtooda ahaa intii la aqbali jiray meelaha kale oo dhan cadliga halkaas la aqbalayay dee muslim baaliq oo xor oo dakara ah. halkan xataa xoriyad iyo umuurahaasna laba shardiya ah. indaqalahu bal markaa wuxuu yidhi haddaba cadligu waa cadlu shahaadee fakharaja waxa baxay bilcadli cadligii waxa ku baxay ina waxaan idha cadli haduu waa inuu wariyo hadduu soo wariyo waxaa baxaya alfaasiqu kii faasiq ahaa waayo cadligi muxuu yahay waa ruux muslima baaliqa caaqila asaali min alfisqi wa min khawaarim almuru'a fisqi ka nabadgalay fisqiguna waa ama dembi kabiira oo lagu dhaco dee aan laga toobadkacinba ama sakiiro layska caadaysto taas baa fisqiga keenta kaaba weeyaan muslimka marka maxaa baxaya ruuxii faasiqa ahaa dee cadaala umay sugnaano markaan cadli nidhi maxaa baxaya faasiqibaa baxaya faasiqa riwaayadiisii lama aqbalayo walmajhuulu ruuxii aan la aqoonno u baxayo dee walow imaka aynaan kan waa faasiq aynaan lahayn kol haddaynan isagiiba garanahayn cadaaladiisii iyo xaaladiisiina inuu cadliyeen kalena ma kala garanayno markaas kii majhuulkaana halkan markaan cadli nidhayna cadaaladiisii warba uma hayne maba isagiibaynu cayntiisiiba garan la'nahay waxa weeye in isagina meeshuu ku baxaya cadliga shardiga labadaasaa baxay walcadaalatu cadaaladuna malakatun tamnacu min irtikaabi kabiiratin aw israarin calaa sagiiratin koley muruadii waxyaalaha isaguma soo qaadin cadaala waxaa la yidhaha malaka miimta iyo laamta iyo kaafta way wada fadxisan yihiin oo malakatun weeye malakana waxaabay ay tahay uun dee bal waa sifa raasikha fi nafsi ayay yidhahan waa wax dee bal matalan naftii kuba suganoo in waxaan ruuxa dee ama taqwadiisa iyo cabsidiisa iyo umuurahaasoo ka hor joogsanaya dembi inuu kuba dhaco ruux waxyaalaha iskaba dhowraya waa inuu yaho malakadu kolley wax ka camsana way isticmaalaan sifa raasikha fii nafsina malakada way yidhaahaan oo dee halkan iyo meelo kaleba way soo qaataan kolkol waxa weyaan isticdaad caqli oo nooc ama xirfo xirfooyinka kaba mida ama shay ashyaada kaba mida ruuxani uu u leeyahay dadkii kale uu kaga horeeyo oo isticdaad caqliya oo waxaa dabdintiisa iyo sugitaankiisa u leeyahayna malakada ka cabiraan sia marka ay leeyihiin almalaka alisaaniya almalaka alugawiya oo kale oo waa malaka lugawiya malaka alcadadiya bal umuuro sidaasa oo ah uun markaa isticdaad caqli oo gaar ah oo shay ashyaada ka mida sida ama wixii luqa ku tacalluqsanaa cadad wixii ku tacalluqsanaa umuuro kale dee uu u leeyahay isticdaad ziyaado ahoo wixii uu ku dabdinayo ku fahmayo dadkii kalena uu kagaba horeeyo kagaba mudan yahay bal imaka waa sifa raasikha fi nafsi waxyaalahani ay kaba dhalanayaan tamnacu u diidaysa ruuxa min irtikaabi kabiiratin dembi weyn inuu ku dhaco aw israarin ama daa'imid uu daa'imo calaa sagiiratin mid yar oo de joogtay iyo caado kaba dhigtay dembiga waaba sagiiro hadday marmar kaba dhacday waa taa camalkii saalixa weysadii iyo salaadiiyo laguba dhaafayo laakiin wixii haddii dee uu noqday wax joogto ah laftii soo aroray baaba ha laa israara maca sagiirati waxa weeyaan laa sagiirata maca israarine sagiira markaa ma jirayso dee israar maci kole dee wixii joogto noqotay sagiiranimadii way kaba baxaysaa oo de matalan haddaba daa'imid uu daa'imo hadiyo goor uu caadaysto saqiiro ayay u diidaysaa ka horjoogsanaysaa marka muxuu noqon ruuxa caddigii muslim markan ka dhignayn baaliq ka dhignayn caaqil kaba dhignay dee halkan markan wixii aan cidan aqbalaynay waana cinda aladaa oo marka la gudanayo xadiidkii la warinayo waxaan kaba hadlaynaaye ayaa haddana muxuu leeyahy asaali min alfisq fisqi buu ka badbaaday fisqigiina maxaa lagu fasirayaa waa irtikaabu kabiiratin aw israarun calaa sagiira bal muradii waa kan aan halka soo qaadin bixayu meeloo taqliibu ay qaalib noqonayso waa sagiiradan uu had iyo goor joogtay iska caadaystay calaa xasanaati xasanaadkiisa way ka qaalib noqonaysaa dee waxaa abayela-aan samaynay had iyo goor caado uga noqotay kamaa nasa caleyhi shaaficiyu si shaafici kan cadeeye bal cadaaladii taasaa loo jeedaa cadaaladiina waxaan idhi waa cadlu riwaaya arrin kaloo muhimaa jirto cadaaladan shardinteedu waa cinda adaa'i alxadiid ee cinda taxamul maaha adaa alxadiid maxaan wadnaa waa markan dambe uu isaga xadiidkii dadka u sii gaadhsiinayo gaadhsiinayuu warinayo ayaa cadaaladaasi inay u sugnaatay la eegayaa oo dee isagii riwaayadiisii markaa lagu aqbalaya haddii kalena la iska diidaya laakiin cinda taxamul adaa iyo taxamul waxay kariin taxamul waa marka hore uu isagu sheekhadiisii xadiidkii ka xambaaraya taxamul baa la idhaa adaana waa marka isagiiba laga maqlayo isaga xadiidkii laga warinayana adaa baa la yidhi waa gudasho ama taxamulka hore markay noqoto cadaaladun imanka aan haynaa shardi maaha inuu sifadan ku sifoobay oo taasi waxay ka dhigan tahay haddii bal matalan rasuulka ilaahay baabuu kaba maqlay salawaat wasalaamu caleyh sheekhan buu waxyaalo kaba maqlay bargii danbuu islaamay wuxuu markaa hore maqlay buu warinayaa ama ruux faasiq ah ayaa taa wariyey ama dee ruux dabdile laakiin yar ayaa wax wariyey waqtigaa hore markii dambe uu dee ama sifadii qaangaadhay amase waxa weeyaan uu isagu islaamay ama uu dee wixii hore ka toobadkeenaa xadiidkii uu warinayaa markaa waa la aqbalaya ee waqtigan cadaalada la shardeeya waa cinda aladaa waqti adaa'ihi alxadiid ee taa hore imakaa shardi maaha inuu markaa xaaladiisu ay tan tahay dabdigu taa uu ka duwan yahay wa bidabdi haddeeg bilcadli waa ixtiraasaadkii oo halkaa hore fasliyo jinsiya uu kaba cabiraya saaxibu sharxi nukhba in naqlahu cadlun in naqalahu cadlun maxaa ku baxay haddii uu xadiidkan ama war soo naqlinayo faasiq ama majhuul labadaas dee lama odrhanayo xadiidkan xukum saxiix ma noqonayso taasaa ku baxday markaa lafdiga cadlig inaga baxaysa wa bidabdi halkii hore iska wado fa bilcadli wa kharaja bidabdi dabdigan aan nidhi taamu dabdina maxaa ku baxaya oo dabdigiisu miduu taam yahay maxaa ku baxay wlmuraadu bihi hadda wixii ku baxaya hadda fakharaja bidabdi faacilkii waa inoo dambaynayaaye in ictiraadaas soo dhex gasho oo dabdigii buu fasiraya oo taa hore way israacsaneen fakharaja bilcadli alfaasiqu bilmajhuul markaasuu cadligii tacriifiyey cadaaladii tacriifiyey imaka halkan fakharaja bidabdi intuu yidhi waa bidabdi ayaa wixii baxayay waa inoo dambeeyaayo hadal dabdigii uu inoogu fasirayo ayuu soo geliyo wuxuubax walmuraadu bihi waxaa looga jeedaa bihi bidabdi dabdu sadri laabta dabdigeedaa looga jeedaa waxaa yadabdu sadriga bian yuhbita wadalika bian yuhbita inuu sugo weeye shaksigu maa samicahu wixii uu maqlay laabtiisu ku sugaya waa xafidaya wixii buu xafiday bixaysu meeloo yatamakanu uu makansanayo min istixdaarihi istixdaarkiisa uu soo xaadirsaday mataa shaa markuu doono oo macnaha dabdu sadri waxay noqonaysaa xadiidkii sheekhiisii oo ka maqlay ama ciddii uu ka warinayay hagaag buu xafiday waana xifdi fiican oo dee tam ah dhan maxaad taasi ay noqonaysaa wixii waa xafidsanyo markastoo uu doono xadiidkii inuu sheego sidiisii wuu sheegayo waa xusuusan yahayoo waa makansanaya inuu soo xaadirsaduu sheego kaas dabdi sadri baa la yidhaahaa waa mid oo kaasi waa mid qayb kaluu leeyahay awilkitaabi awilkitaab dabdu sadri bay dee raacsan tahay walmuraadu bihi dabdiga waxaa looga jeedaa dabdu sadri aw ilkitaabi aw dabdulkitaabi weeye marka kitaabka dabdigiisa waa qoraal dabdinteed qoraal buu wax ku dabdiyay muu xafidin laakiin kitaabo ayuu wax ku dabdiyey kitaabkiina muxuu yihi bian yasuunahu waa inuu ilaaliyo kitaabkii ladayhi agtiisa uu ku ilaaliyo mundu waqti laga bilaabay samica fiihi kitaabkan uu wax ku maqlay oo dee sheekhiisii ka qortay ee bal matalan uu maqlay wasaxaxahu uu saxayna oo uu saxiix yeelay ilaa an yu-adiya minhu ilaa uu dadkii kale ka gaadhsiinayo oo markay kitaab noqoto dabdi kitaabeed waxa ay tahay ruuxu axaadiistii korkaba kama hayo ruuxa horee dabdi sadri lahaa dee iyada markuu warinayo haddii wixii uu xafidsanaa waa taa laga maqlayo laga qaadanayo ruuxa dabdi kitaab leh kitaabkiisa inuu ka wariyo mooyaane haddii aanu lahayn macnuu kuba aduu kitaabkiisa inuu ka wariyo mooye dee riwaayadiisii lama qaadanayo waa inuu kitaabkiisii ka wariyo dee ay waxniguba sugnaydna ma xafidsanabe kan dabdi kitaab kale haddaba dabdigii kitaabka wuxuu ihi bian yasuunahu ladey yasuunahuna waa yasuuna alkitaaba ilaalinta waxay u wadaan kitaabkii dee kutubteenan san u madbacaysanee nusqooyinkeediiba ay dabdisayna taas ma ruuxu nuskhadiisii uu qortay ee uu sheekhiisiiba kitaabkiisii kaba qortay ama waxa yeedhintiisii kuba qortay agtiisa waa inuu ku ilaaliyo macnaa kitaabku gacantiisa inuu ku jiro waayo waxaa dhacaysay lana arkay ruux hadduu dee kitaabkiisii gacantiisa kaba baxo dee dadkii xufaada ahaa mooye waxyaalaha dari iska garanaya mooye waxaa dhici karta in kitaabkii waa kitaabka afarta lagu qoree axaadiid aantiisii ahayn in wax lagu korkordhiyo ciddii uu gacantooda galay oo markaa xadiidkiisi waxaan ahayn meesha yimaada ama waxaan jirin bal dad baa la arkay dad iyaga calaaqa la lahaa ama rabiibkoodii weeye ama saasoo kale ama waraaqiisiiba weeye waxyaale aan xadiidkiisi intuu kitaabkiisii ku daray isagiina wariyey isagoon iska u baraarugin bootaasna ay xadiidkiisii ay ku keentay dee khalal iyo dhib kuba keentay kitaabkiisa agtiisa waa inuu ku ilaashado markaas ku dhowrsoon yahay mimdu samica fiiha waa markii uu kitaabkan wax ku maqle ama axaadiian uu qortay kitaabkan waxa ku sugan uu maqlay wasaxaxahu uu saxay mindu samica fiihi wasaxaxahu tasiixa halkanna waxa weeyaan dee kitaabku waa koobanyo kolley sifada kitaabada xadiidka markay ka hadlayaan kutubta roonroon bay umuuraha kaba hadlaane may eegi jirin culimmadu oo dee ictimaad markaa lama ictimaadsan jirin kitaab inta la qortay in majliskii ka soo qa majliskan oo kale oo sheekha yeedhinayo ama kitaabkiisi ka aqriyaya inta lagu qortay saasun lagu kala tegay taas may intuu qortay dabadeed waa in kitaabkii sheekha ama furuucdii saxnayd ama usuushiisii mid ka mida ah dib loogu saxay la eegay dee saqad baa iman karaa waxbaa sideedii kale loo qori karaa ee waa tasxiixo waa muqaabalo waxay odhanayeen nuskhadiisii buu qaabilinayaa ku saxayaa nuskhadii sheekha ama furuucdii la qaabiliyey ama usuushii kitaabkani lahaa ayaa la eegayaa bal markaas ama isagu keligii ha isla eego ama isagoo dee waxa weya sheekhii laba jooga ha isla eegeen si loo garto nuskhadani inay tahay dibqa alasli asalkii inay waafaqsan tahay laba mitee laakiin kitaabkii haddaanu saxnayn saasun lagu tago ictimaad ma laha ictimaad ma laha bal maalan taasoo lama ictimaadsanayo tan buu u leeyahy waa saxaxo waa ilaa goorma ilaa an yuadiya minhu yuadiyana waa ilaa intuu dadka ka gaadhsiinay warinayn waqtigan aynu cadaala umuurihiisanba markaa aanu cadaalada shardiayna ahayd ilaa uu ka gudanayo kaas baa dabdi laba yidhaaha dabdiguna laakiin wuxuu kaga duwan yahay cadaaladii waxaan nidhi lama shardiyo cinda waxa weeyaan taxamul lama shardiyo ee waqti aladaa baa la shardiyaa dabdiga nimaytaa waa ka duwan yahayoo isagu raawigu waa inuu ku sifaysan yahay waqtigii taxamulka ruuxaan waqtiga muqafal waxba aan ku sifaysan marka dambu hagaagay taasi iyada ma noqonaysa halkan ee waqtigaa hore cinda taxamul waa inuu ku sifaysan yahay dabdigii cinda aladana waa inuu ku sifaysan yaho dabdigu cadaaladii taasu kaga duwan yahay hadaba maxaa inoo yimi naqlulmuqafali waa halkii aan lahayn in markaan kharaja halkaas soo qadarano oon soo dhigano inay wuxuu ku cadfanayd imika halkani fakharaja bilcadli dibay ku cadfan tahay fakharaja bidabdi maxaa ku baxaya naqlulmuqafali intani dabdigiibay sharaxu tahay hadalkaa dheeroo soo galay ruux muqafala oon waxqabashada lahayn wixii sii loo yidhi si kaleba u qaadanaya ama aan sidiisii u qabanayn wixii uu inoo warinayay kaasi meeshu ka baxaya maaha xadiidkii la aqbaliyo dadkiisii ma noqonayo marka wa bidabdi waxa ku baxay maxay tahay intani waa dabdigu muxuu yahay un tafsiirkeed waa ictiraadka ee uula yimi tafsiire naqlulmuqafali ruuxa muqafalka ah in fidno lahayn fahmo lahayn waxqabasho lahayn wixii uu warinayay ayaa halkaa ku baxaya weli ixtiraazaadkii baan ku jirnaa tacriifka tacriifkiibaa wixii ku baxayay alfaada uu inoo dhigto wabitaamiine muxuu yidhi cadlun taamu dabdi dabdigiisu dhan yahay markaa taam maxaa ku baxay akhafu minhu wabitaami hadeeg wakharajadii baan iska wadanaa wakharaja bitaami akhafu minhu kii ka yaraa oo dabdigu haddii uu jiro laakiin intaa taamka aanu ahayn ayaa baxaya almaahuudu fii xadilxasani noo soo socotee xasanka marka la tacriifinayo la qaadanayo oo isaga waa in dabdi unuu xasilo dabdi taama maaha bal kaas baa baxay wabiqowlina weli ixtiraazaadkii waan markaa maxaan ka baxnay cadl taamu dabdi saddex ixtiraazna waa sheegay cadlun wixii bal ku baxayay dabdigii iyo markan taamnimadka wixii kuba baxayay laba shardina hadda way ahayd laakiin saddex qayd baa meeshii soo galay ixtiraazaad baa qaydkastaa yeeshay marka wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala wabiqowlinaa wakharaja biqowlinaa hadalka laqbadaada iska wado markaa fakharaja bilcadli wakharaja waxa baxay biqowlinaa qowlkeennii aan nidhi mutasila sanadi aan nidhi wahuwa binasbi cala alxaal iyadoo la nasbinayo wahuwa isagu binasbi cala alxaal xaal adigu ayuu kuba nasbisan yahay kaniye wixii baxaya waa kan oo ficilka markaa aan qadarnay faacilkiisii noqonayay kaa maxaa ku baxay maa lam yatasil kana baxaya oo hadalkii aan nidhi in mutasila sanadi waxa baxaya maa lam yatasil wixii aanu xidhiidhin sanaduhu sanadkiisa oo ruwaadan isaga meesha aan haynee kala warinaysa aan dee waxweyn ay meeshii wax kaba dhaceenoo dad mid kastaaba sheekhiisan uu kaba maqlay ama ka wariyey isaga aanu ahaynba bi biaqsaamihi alaatiya oo ah maca aqsaamihi alaatiya waa isagoo kan aan sanadkiisu xidhiidhin qaybihiisa inoo soo socda leh taa wata oo wuxuu halkan leeyahay mutasilkan ama sanadku waa inuu xidhiidho in waxaa baxaya kii aan sanadkiisu xidhiidhin kii aan sanadkiisu xidhiidhinna qeyb keliya ma aha waa qaybo mursalkii waa mid munqadici waa mid mucdalkii waa mid waa aqsaamta uu wado kuwaasoo dhammiba way wada imanayaan itisaalu sanadkii baanay ku baxayaan oo dee sanadkoodii ma xidhiidhin mucallaqii kitaabkii aan shardiyin dee waxa weeyaan marka horeba sixadiisa sida bukhaari oo kale iyagina waa umuuraha baxayo ka baxaya uun saxiixnimadii ama xasannimadii ay u diidayso cadamulitisaal sanadlaan marka biaqsaamihi laatiyat wuxuda waa qaybaha inoo soo socdae mursalki iyo mucdalki iyo muqadici iyo kuwaas oo dee mid kastaaba wuxuu meesha in u diiday inuu maqbuul noqdo waa inaan sanadkiisu xidhiidhin wa bimaa bacdahu hadalkii horaa weli kuu socda wakharaja waxa baxay bimaa bacdahu wixii ka dambeeyey oo maxaa mutasila sanad ka dambeeyey iyaduna way nasbisantahay cala alxaale hayra mucallalin walaa shaadin taas baa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyaa taas bay ahayd haddaba waxaa ka dambeeyey marka leega kan mutasila sanadkaana waxaa ku baxay almucallalu mucalalkii waa xadiidkii cila ay gashay qaadixi ih waa dambeeya washaadu shaadkii waa xadiidkaa isna shuduud galay ee ruwaaddii xadiidka wada warinaysay intay iskhilaafeen barhkood riwaayadoodii ay noqotay mid marjuuxo shaad lagu tiriyo falaa yusamaa lama magacaabayo shay-un min daalika waa madkuurkaas oo dhan wa kaa ama cadaala la-aan xaggooda faasiqiiyo majhuulkii uuna soo idhi dabdi la wixii kaba imanayay itisaal la-aan qaybihiisii kala dunaa wixii ka imanayay kay cilla gashay ama shuduud galay intaasoo dhan midna laguma magacaabayo saxiixan saxiix laguma magacaabayo bal taaba weye kale waa hadal kooban dee khulaaso fiicanna ah haddaa dee sidan ixtiraasaadkii iyo ruuxu sideeda uu dabdiyana dee tacriifkii saxiixa oo dhan buu haystaa eh, laakiin mid baa jirta halkan waataan leyna kolley waxaad moodaaba nusqo inuu iskaba noqon karo nusatu nadar kaba mid ah waxaa sharaxa sharxu nuqba ama matiga dee nukhbadaba way la socotee markuu intan quyuuda dhigtay binaqli cadlin taami dabdi saa u dhigtay mutasila sanadna isagaa cibaaradiisiba ahayd waa la xaalaynayaao way nasbisan tahay ayaa saxfa huwa saxiixu lidaatihi lidaatihi buu raaciyey halkanka way ka maqantay waa saxiixa lidaatihi muxuu taa u raaciyey ayaa sii kala baxaya maqbuulkii saxiixi labuu noqon xasankiina labuu noqon saxiix lidaati iyo saxiix likayri xasan lidaati iyo xasan likayri labadaba sa halkay noo dambaysana lidaatii buu ku qayday xaafid isagu laakiin halka nusqadeena kitaabkeennan lama socoto oo labadoodiibaa iskuba jiraya laakiin markaa dee tacriifka laakiin naftiisu ma shamlinayo labada kale ma shamlinayo tacriifyadaniya wuxuu taa u yidhi sida asaxiix likayrkii isagu sidiisa shuruudan loogama wada helin laakiin waaba xadiid taamu dabdiba maalan ma ahayn ruuxan raawigiisan dabdigiisu mid dhan mu ahaa laakiin waxaa loo helay duruq tacaduday isagoo aan dabdigiisu taam ahayn ayaa duruq tacaduday tacaduday oo isxoogaysa la helay markaa suuradan majmuucada waa riwaayadan iyo riwaayadan riwaayadan dariiqan iyo dariiqan markan isu geyno isu geyntan ayaa quwa meeshii ka dhalanaysa se imanka xadhig daciif ahaayo markiiba kala go xadhig kala raacin oon mid kala raacin oon isuba geyno ama laba uloodoo dhudhubnaayo ul dee jabaysay hadda markaa baan kala jebin karayne mid kale iyo mid kale iyo mid kale aan raacin oo sidaas oo kale dee jebitaankii waa adkaanayaa way is adkeeyeen oo si antay hore u jebinay uma jebin karna markaa suuradan majmuucada ayay quwa ka dhalanasaa taas baa deeta loogu magacaabaya intuu halkiisii hore ka yimaado halkan sare soo gaadho saxiix likayri markaa lidaatiina taasay saaraysaa laakiin shaaan maanta sharaxiina kumuu kordhin matigiina waa kaas lafdigan taamu dabdina ee saxiixii lidaatiga bay arrintani khaas ku ahayd wey arrinkan inoo tacriifiyey saxiix lidaati marka waa wax ka dhiman baan leenahay halkaasoo qaybtii oo iyagoo afar noqonaya kaa maqbuulkii oo xagga sifaadkun la eegaya meelahay kulansadeen iyo umuuraha ayay dee markaa kala dhiman lidaatiina waxay u leeyihin sixadani isagay ka dhalatay isagoo shuruuddii laga wada helay ka wada timi kaa liqayrihi waa wax meel kale kaba yimi oo waxan xoogeeye adkeeyiyo waxaasuu kaba yimi kan isaga ayay ka soo baxaysaa sixadani waa lidaatiin kaaba weeye bal markaa intaasaan leenahay wayatafaawatu waa kala tegayaayo asaxiixu saxiixi waa xadiidkii saxiixa ahaa bilquwati isagoo hadda wada saxiixa bal saxiixa lidaatia ayuu haddana quwada kale xoog badan yahay quwadii ku kala tegayaa maxay taas tahay waa bixasabi dabdi rijaalihi bal ninkii xataa hore sharxu nuqba aqrisay ama aan aqrisan be taasoo kale hadduu imika markuu ka fahmo la daalacdo waxa weeyaan waxa weyn baa dee kitaabkii uu u noqonayo wuxuu la daalacan karaan le bal kitaab kale musalaxa la gaadhin nusatu nadar oo lala daalacdo ayaa muhiima marka laakiin isagii horta dee hagaag loo dabdiyo ee la fahmay hagaag loo raacdo saxiixii waa kala tegayaa bilquwati quwadii muxuu ku kala tegayaa waa bixasbi dabdi rijaali marka rijaashiisan rijaashana meelahan ruwaadunbay u wadaan waayo waata aan leenahay cadaalada halkan nooma shardiyo dakar rag iyo dumarna kol sifaadka aan kaba helay xadiidkoodii waa la aqbalayaa ee waa aqlabkiibaa dee iyagii u badan marka xagga ruwaadda xadiidka la warinaya la eego dabdiga ay leeyihiin taa fiiradeed iyo ishtihaarim shuuroogooda xasabigii iyo fiiradii bilxifdi xifdi ay kuwa shuuroobeen iyo walwaraci xalaal meerood iyo wataxarii mukhrijiihi kuwii xadiidkan soo saaray waa aimadii dee kutubta lahayd mukhrijiihi taxarigoodii ixtiyaadkoodii dadaalkoodii xaggaa iyo waxtiyaadhim ixtiyaadkoodoo dee barhkood ay intay ruwaadda xushaan kuwa ugu sarreeyay qaadanayeen kuwana ee wixii magaca laga helayba kolkol ay kaba warinayeen bal umuuraha daraaddeed ayaa waxaa keenta saxiixani inuu kala xoog bato oo uu kala sarreeyo tafaawud uu jiro walihaada saa daraaddeed tafaawudkan jira ee xadiidkii saxiixa xaggii quwada iyo sixada uu ku kala sarreeyo waxa sababtuna ay tay kolba ruwaadiisan isaga warinaysa xagga dabdigooda inay dadka iyagoo wada xufaad ama ninkan la ugu tirin karo daabit ayay haddana dabdigii ku kala tagsanyihin iyaday cadaalataho ninka muslimkaee baaliqa saalim min alfisqi min kharaab buruun ayaa haddana halkan lagu sii kala xoog badan yahayo waracii iyo taqwadii iyo waxaasaa laysla sii dheeryahayba oo halkaas haddaba umuuraha daraaddeed ayaa haddana saxiixii isagoo wada saxiixa uu ku kala saraynaya ku kala tagsanaanaya oo ku kala marka wuxuu walihaada saa daraaddeed tafaawudkan jira la ajrigeed ayay ittafaquu iswaafaqeen waa cibaaradu ka cabire iswaafaqeen calaa ana asax alxadiida xadiidka ugu sixo badani inuu yahay matafaqa calaa ikhraajihi sheekhaan sababtuna waa taxarigii labada sheekh baa soo galay ixtiyaadkoodii baa soo galay ruwaadoodii oo dee ruwaadii kale kasii xoog badan baa yimi waxaa laysku waafaqay iyadoo xadiidku saxiix yahay saxiixii bay qaybiyeen oy toddoba qaybood kaba dhigeen markaasay ka dhigeen tii ugu horeysay ee ugu asaxsanayd bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen ee dee kolley aan intiqaad ku iman waayo axaadiid baa jirta bukhaari iyo muslimna ay soo wada saareen laakiin haddaan raggii xufaada ahaa ay leeyihiin heerkii axaadiistoodii kale ma gaadhsiisna ama hadal baa jiro oo axaadiiii markaa intiqaadku kuba yimi kolley tani way ka baxsanaanaysaa tan itifaaqan uu soo noqonaya kuwaasi waa kuwa hadalkaba yimi oo itifaaq ma jiro dee iyaga ictiraad baa kuba yimi kor dee waa laga jawaabay dhammaanna wixii ictiraad ahaa kolkolbay jawaabtu laakiinna dee xoog badan tahay oo arinku taa oo umuuro shakliya uun ama umuuro fadniyan waxaan lagu haystaayey kolkolna ictiraadku xoog buu leeyahayoo jawaabtu waxay noqonaysaa jawaab de aan ahayn gaadhsiisayn halkii ictiraadka oo de bal matalan taasay noqon kolleyna xadiia maraa ilaa labaiyo soddoniyo bay gaadhsiiyaan asax alxadiidi matafaqa calaa ikhraaji sheykhaan uma mafarada markaa maxaa ku xiga manfarada wuxuu la gaar noqday biisaga albukhaariy oo xadiidkii bukhaariyo muslim ay wariyeen ee dee intiqaadna aanu kuba iman waxa weeyaan martabadii koowaad markuu noqotay martabadii labaad ee xaggii saxiixa bukhaari wixii uu la gaar noqday uma muslimun ay uma manfarada bihi muslimun wixii muslim la gooni noqday waa kii saddexaad ee haddana waxaana loo wadaana umuurahan waa guud ahaan majmuuca iyo majmuuca loo jeedaye xadii xadii maaha oo axaadiidta bukhaari la gaar noqday dee way ka raajaxsan tahay ama xaggii sixada way kaga horeysaa axaadiidii muslim la gaar noqday markaan si guud u eegno jumlada iyo jumlada eegno laakiin haddii xadii xadii loo eego waxaa dhacaysa xadiidii muslim wariyey oo marka la eego duruqdiisa uu leeyahay daraaddeed iyo shuhradiisa xadiid kale oo bal xataa kii labadooda isku waafaqeena ka horeynaya markaan xadiid xadiid u eegno arinkani waa in markaan jumlo iyo jumlo eegno bukhaari iyo muslim waxay wariyeen ama bukhaari wixii uu la gaar noqday wixii muslim gaar noqday ayaa dee taqdiim kan leh ama maaha xadiid xadiidi weeyo kolkolba kii laga sarreeyey ayaa waxaa ku imanaysa umuuro keenta inuu isaga intay xoogayso kuwii kaleba ka horeeyo taas ayaa imanaysa uma muxuu idhi maa kaana wixii ahaaday calaa shardihimaa bukhaari iyo muslim shardigooda cibaaradana way soo noqnoqotaa oo dee kutubta axaadiia xataa kuwoodaa yaryar baan arkaynaa xadiidkani waaba dee xadiid calaa shardi shaykhayn ama calaa shardi bukhaari ama shardi muslim imaamka xaakimna aad buu taa u badsadaa dee dad kalena xataa nawowi baan arkaynaa raximah llahu tacaala oo meelo riyaadu saalixiin ka mida cibaarada soo naqlinaya shardigana waxay u wadaan dee shuruud gaara oo ay dejiyeen oo ay leeyihiin annaga waxaasaa shardiga iyagu yahay ma jirto oo mid kastaba taas ee shardiga waxay u wadaan ruwaadii kitaabkan ama labadan kitaab dadkii ay wax ka warinayeen ee ay uga warinayeen calaa sabiil alixtijaaj waayo ruwaadda labada kitaab ku sugani ma sina kuwa qaarkood maqruun bay dhahaanoo ruux kalun bay la socdaan isagoo keliya ma warinayaane waa maqruun ruux kaluu la socdaa ruwaadoodii kuwaa laguma tirinaya ay xujaysteen kuwa qaarkood axaadiidtii usuuf kama warinayaan waa mutaabaco iyadoo xadiidkii ay wariyeen ayuu dee taabacahu fulaantan meesha soo gashay ama sanadkiiba haba dhameeyey laakiin dariiqaa hore ayuu dee uga dhigayaa mutaabaco ama shaahid ugaba dhigaya kuwa caynkaas oo kale ee shawaahidda iyo mutaabacaadka meelo kale axaadii toos oo kale kama warinaya shawaahid bay wax ka warinaya mutaabacaad ama waaba maqruun oo kale tacaaliiqda sida bukhaari kuwan kitaabkiisa dhacaya axaadiida mucalaqan ku sugan in axaadiistii kale ku sugnayn waa tacaaliiq kuwa caynkaasoo dhan imika ruwaadoodii kama dhigayno ee ruwaadooda asalkii waa kuwii ay xujaysanayeen marka ruwaadaas xadiidkii ayaa laga wariyey macnaha waa maxay xadiidkan bukhaari iyo muslimmay warin laakiin markaan sanadkiisii dabagalo waa ruwaadoodii waa ruwaadii ay bukhaari iyo muslim wax kaba warinayeen taas arrinku weliba intaas maaha oo magacyadoo keliya calaa suurati linfiraad maaha ina magacadna gaar u egno kana gaar u egno kana kutubtii taraajimta markaan ku noqono aan aragno bukhaari iyo muslim inay wax ka wariyeen bukhaari iyo muslim suuradan sanadkani ku yimi waa suurat almajmuuc waa inay dee oo kale kitaabkii aan uga helayno waayo maxaa laga ixtiraazaya bal maalan haddaan qaadano xadiid waxa weeye simak baa warinaya simakna cikrimu ka warinaya cikrimana ibnu cabaas haddaan dee kutubtii eegno oo kale waxa weeye waxaa la arkayaa simak oo rijaashii muslima cikrima oo rijaashii bukhaariya ibnu cabaasna dee hadalkiiba daa marka hataa haddaan soo qaadano ama waa shardigii bukhaari ama waa shardigii muslim midna maaha shardigood waayo bukhaari muslim simaa kaa xujaysto ee cikrima isaga kitaabkiisa kuma sugnaa cikrima ma xujaysto bukhaarina cikrima ha xujayste sima kitaabkiisa kuma sugnoo kale markaa suuradaa talfiiqi ma noqonaysa midna shardigiisa ma noqonayso arrin kalena way jirtaayo kolbaaba ruwaaddiidee labadii kitaabba ku wada sugan yihin laakiin seema sidii ay ugu sugnaayeenba mma kolbaa waxaa jirta raawigan way ka wariyaan labadooduba laakiin shakhiiq gaara markuu ka warinaya ka wariyaane shakhiiq gaara hadduu ka warinayo kama wariyaan labadiina bal maalan haddaan aragno sufyaan ibnu xusein can izuhuriyi taasoo kale dee sufyaan ibnu xuseinna labada kitaabba waan ka helaynaa suurina labadii kitaabba waan kaba helaynaa laakiin suuradan ah ma jirto labadii kitaab midna kuma jirto haddii markaasaan aan aragno sufyaan ibnu xusein uu suhri ka warinayo ma odhanne waa shardigii sheekayn waayo dee sawrada marka gaarka ah ugamay warin marna waa isagoo sufyaan sheekh kale leeyahy waayo sufyaan waa la daciifiyaa sufyaan ibnu xusein wey maha labadii sufyaan ee naqaanee in waa la daciifiyaa marka zuhri ka warinayo saa daraaddeed sidiisa kale waa mid hiqa ah Eh, laakiin sheekhiisu markuu zuhriyaa leeyahay xadiidiisu maaha tii kale la mid maaha markaa sidaasoo kale waxyaalahaasi shardigood lamaran waxay noqonaysaa waa ruwaadii kitaabkan inagoo eegayna sidii ay uga wariyeenoo sina isugu xigaan oo kale labadii kitaab aan ugaba helayno markaasoo kalean shardigii odhanaynaa weliba dee intaasuun shardi kuma dhama eh, de waxa weeyaan waa in shuruudii kale saxiixana oo dee imanka itisaalkii iyo cadaaladii iyo umuurihii kale iyo marka itisaalkii iyo cadamu shuduud iyo cadamu cilla iyo waxyaalahaasna meesha ay noo yimaadaan marka oo maca baaqi shuruudi saxiix baan leenahay taaba wey kole isagu halkan ma odhan dee xafna xajar cibaaradiisu kole malaa way ahay taasba oo shuruuddii saxiixa inteedii kalena waa inay jirto kaas baa markaa isna dabaqadii afraad buu noqonaya uma ma uma calaa shardi bukhaari uma ma kaana calaa shardi lbukhaariyi waa arinkaan soo sharaxnay bukhaari ruwaadiisii weeye xadiidka laga warinayaa calaa sabiil ixtijaajna ugaba warin jiray si uga warin jirayna weeye shuruudii kalena way noo dhantay uma calaa shardi muslimin haddana muslim shardigiisa wixii ahaaday uma calaa shardi hayrima qolooyinka kale way badnaayeen may kala qaadin ee marka intaa lasoo dhaafo kii toddobaad maxay ka dhigeen culimmadii kale dee shuruudoodii wixii buuxinayay ee lana saxiix yeelayay ayaa iyaduna markaa halkan ama abu daawuudii ay wariyeen dee shuruuddina ay noo dhammaatay tirmidi wariye shuruuddii ay noo dhammaatay ayaa kii toddobaad noqonaya waxaan markii horeba idhi ku celinaya waa biictibaari ljumlatani markan jumladan eegno shardiga bukhaari ama shardigii muslim eenu egno dadkii kale ayay kaba horeynaysaa laakiin awqaad hadday xadii xadii noqoto waxaa dhici karta xadii dee aanay labadooduba soo saarin oo dee duruq tacaduda helay ama taasoo kale in mid ay soo saareenoo fardiya laga horeysiiyo taasaa dhacaysa laakiin waa marka bictibaari marka la eega markan muqabalat ljumla biljumla taasunbay noqonaysaa tafaawudka toddobadaas yidhi waxaa kaloo isku waafaqeen hadalkii watafaqudii wado wa ana saxiixa bni khuseymata ina khusayme saxiixiisu asaxu waa ka sixa badan yahay min saxiix ibni xibbaan waa laba noo isu sheekhahaa labadaba labadoodii saxiix waa inoo madbacaysan yihiin ka ma dhamma oo inta lahaya waa deyntii beriya ina soo gaadhay uun ma dhamaan bal xataa xaafid bn xajar iyo jiray kitaabka ka mida ah, ayaan ilaan makadan lahayn qaybo kitaabkii kaba midoo ah, xaafid wuxuu tiiriyo wax kaba soo naqliyo ayaan imaka intan madbuuca ee dee ajsaada afartii ay kuba madbuceeyeen aan kuba sugnayn ibnu xibbaankiis isagoo muxaqaqa waa inoo dhanyahay xagga marka la eego taxariga iyo taas ayay ku kala sareeyeen waa cibaaradii uu lahaa wa taxarii mukhrijiihi waxtiyaadihime jaanibka ixtiyaadka iyo oo bal intaga marka la eego shuruudda ruwaadda uu dejiyey uu aqbalayo waa shuruud fudud marka la eego ibnu xibbaan oo kale sheekhiisu taa kulaba maaha isagaa ka ixtiyaad badan wabnu xibbaan markaa asaxo وابن حبان والصحيح وأن صحيح ابن خزيمة يتسمى وأن صحيح ابن حبان إن حبان صحيح سنة waa ka noo madbacaysan asaxu waa ka sare ka xoog badan yahay min musdrak alxaakimi timidkiisu ah xaakim ibnu xibaan buu sheekhay intuba waa shaafici almadhab bal markaasoo dee jaanibka muxadisiin iyo mufasiriin iyo xufaada iyo waxaan filaya madhabka ugu badan bee bal markaa waxa weya ibnu xibaan saxiixiisna walowka ibnu khuseyme kaba sareeyo kolkol hadal yaroo sanadka kuba sugan uu uga joogsado uu yidhaaho in sax alkhabar oo kale iyo bal waxa wey laakiin ibnu xibaanna xagga xaakim tasaahul badan baa ka dhacay ana wax yar mar dambana inoo keeni doono tasaahulkaa badanee ka dhacay daraaddeed oo kolkol axaadiida daciifa bal waxaan asal lahayn baa laga yaabaa inuu kitaabkiisii intuu ku soo arooriyey saxiixa uu kuba magacaabay ama ay way dhacdaa taasi ayaa jirto saa daraaddeed ibnu xibbaan baa xagga uga horeeya oo way kala raajaxsan yihiin litafaawutim sababtuna waa maxay uun waa litafaawutim kala tagsanidooda fil ixtiyaadi xagga ixtiyaadka iyo shuruudda ilaalinteeda iyo waxyaalahan ay shardiyeen bal markaa taasoo kale iyo xadiidka saxiixa ay u shardiyeen ay ku kala sareeyeen bal markaa wuxu uhi sheekhu wa min almartabati alculya martabada sare ina waa ka yidhi tafaawudkii saxiixu xaggii quwada waa kala tegayaa bixasabi damdi rijaali waijtihaari bilxifdi walwarac buu ina soo yidhi martabada sare waxaa kaba mida ma waxay idlaaqeen caleyhi korkiisa bacdulaimata aimada barhkood ay ku idlaaqeen annahu asaxu lasaniidi asaniidka ugu sixa badan inuu yahay oo macnaa waxa weeye iyadoo rijaashii saxiixa ay tahay ayaa asaaniid mucayana walow ay roontahay inaan taa laba idlaaqin ayay culimmadu yidhahdeen asaaniidda kuwa ugu heer sarreeyo weeye ugu saxsan marka taasoo kale waa martabadii sarey noqonaysaa martabadii sare wadaalika ka shaaficiyi can maalikin can naaficin can ibni cumara kyoodii horta hadalkoodu maalik can naafic can ibni cumar buu ahaa silsilatu dahab waa silsiladay odhanayeen eh, laakiin markay arkeen inay dadkii maalik wax ka wariyey shaafici ugu heer sareeyo ayay deeto shaafici yidhaaheen haddana dadkii imaam shaafici wax ka warinayay markii imaam axmed ugu heer sareeyo ayay halkan axmed kuba dareen walow dee marka la arko musnadkiisu isagu waasacayay wax silsiladaa kuba sugan oo axmed uu shaafici ka warinaya shaaficna maali maalikna naafic naaficna ibnu cumar ay noqonayso malaa afar xadiiu weliba marka horena iyagoo dee xadiid ahaan keliya iskuba raacsana afar laakiin xadiidba weeye ayaa dee maca saacatii sugane waa silsilada waa heerkii sare oo dee waa dabaqaadka ragga caynkaali meesha ay kuba kulmeen waa heerkii ugu sareeyey wazuhriyi ka shaaficiyadii bay nooguba cadfan tahay waa sanad kaloo iyo naasaxulasaniid layidhi ka hore waa silsilatu dahab kana wa zuhriye kaaftii baan soo dhiganah waaba zuhri oo kaleo can saalimin saalim ibnu cabdilaahi ibni cumar ka warinaya can abiihi isaguna waa sanad lagu sifeeyey asaxulasaniid aimada qaarkood baa ku sifeeyey wabni siriina ibnu siriinna kaaftii soo dhigo waa sanad kale wakabni siriina waaba ibnu siriin halkaas siriinna waa dee kitaabadeenii dambe weeye baan filayaa hagaajista oo dee ya-da ku darsada meesha ta hore siinta iyo ra-da yabaa udhexaysa siriin eh, wa kabni siriina ina siriinba weeyaan oo can cabiidata cayntana xarakaysta waayo cubaydata iyo cabiidata intaba kutubta way noogu timaadaa ninkan waa cabiidatu bnu camrin waa ismi mukabara cabiidatu bnu camrin asalmaani baa laydhaha raggan ma tarjamayna idinkaa baarbaaran doono waayo haddaan isilaa joogsada casharkaba intanuu noqonayaa ibnu siriin oo can cabiidata can caliyin maxaa kaloo la yidhi iyadana asaxu lasaniid malik can naafic can ibni cumar baa layidhi shaaficiyo axmedna kusii darbaa waxaa kaloo la yidhi waa qowl labaad asaxu lasaniid azuhriyu can saalimin can abiihi maxaa kaloo qowl saddexaad la yidhi oo culimada qaarkood yidhaah asaxu lasaniid ibnu siriina can cabiidata can caliyin wa cali bni abi aalib maxaa kaloo la yidhi tanna wa ka nakhaciyi baan soo garshanaya markaa kaafkiye asaxu lasaniid annakhaciyi waa ibraahim can calqamata can ibni mascuudna markaa maxaa noo dhina waka nakhaciyi nakhaciba weeye oo can calqamata ka warinaya can ibni mascuud intaba waa asaniidda lagu sifeeye asaxu lasaniid markaa dabaqada saray noqonayaan ee saxiixa waduuna daalika iyadoo saxiixba tahay laakiin taa waxa ka waabsan ka yar hooseeya oo xaggii dee raggan baa dabdiga iyo itqaanka raggan hore ayaa kaga sarreeyay raggan noo soo socdee iyadna axaadiid dee saxiixa kutubta inoogu wada sugan oo ka riwaayati burayd bni cabdillaahi bni abi burdata can jaddihi can abi muusa burayd bni cabdillaahi bni abi burda wuxuu ka warinayaa awowgii abu burda waa awowgii can jaddihi jadkaasna ayuu ka warinayaa aabbihii weeye abuu muusa alashcari waa dad qoysa weeye waa burayd ibnu cabdillaahi bni abi burdata can jaddihi oo ah abuu burda waa taabici isaguna can abiihi bal <laughs> saasaa sharixnuqmada kaba sugnayd cibaarada tabacuye can abi muusa oo abiihi oo maxaya ah? abi muusa abu muusa alashcarina waa awowgan aabbihii weeye taasoo kale waa sanad saxiixa axaadiid kala duwanna waa la wariyoo kale bal markaa taasna maxay tahay laakiin dee kuwa hore dabdiga kuwaasaa kaga sii sareeyo wey wakaxmed bni salamata can haabitin can anasin waaba iyaduna mid oo iyadna axaadiiii saxiixayd ee marka la eega ibnu salamana axaadiia haabit aad buu u sugayba aad buu uba sugay waana shardiga muslim shardiga bukhaari ma noqonaysa shardiga muslimba weeye taasoo kale bukhaari shawaahidyabu ama mutaabacadiy waxbu kagaba aadu shawaahid buu kagaba wariyaa ee wakaxamed ibn salama can haabitin can naasir iyaguna waa dabaqadii labaad waa qoladii labaad waa xadiidkii saxiixa un waduuna daalika weli iyaduu saxiixi yahay waxa taa ka hooseeya oo ka yar waabsan xaggii dabdiga ayay kuwan dambana qoladan dhexna kaga yari marka la eego kaga waabsantah ama kaga hooseysaay ka suhaylin can abihi can abi hurayrata suhayl ibn abi saalix can abihi abihi abnahu abu saalix can abi hurayrata waalcalaa'i can abihi calaa ibni cabdiraxmaan can abihi oo cabdiraxmaan la yidhaha can abi hurayrata labaduba waa abu hurayra labadna waa rijaasha muslim weeye labadan dambe kole rijaasha bukhaari maaha ama dee waxa weeyaan shardigii bukhaari maaha waa shardiga muslim marka intan oo dhan marka maxaan eegnaa waa cibaaro kolley xaafid kuba sugnayd wanataan leeyahay laba daalacdee waxaa hadalkiisii ahaa faina aljamiica markuu san inoogu soo dhigtay faina aljamiica shamilahum ama shamalahum ismu lcadaalati wadabdi labada wejba ama saddexaba way ku banaanaataa shamile intaasoo dhan haddaan nidhaahno cadaala way u wada sugnaatay dabdi haddaan eegnana way u wada sugnaadeen laakiin maxaa jirta martabada koobaad ayaa xagga marka laeega sifaadka murajaxada ayaa xagga dabdiga iyo waxyaalahaasa waxay ka kulansadeen wax riwaayadooda keenaya laga horraysiiyo khaasatan horraysiintuna waxay muuqataa haddii tacaarud yimaado oon tarjiix u baahano waan kala horraysiinaya sidaan u kala horraysiinaya mar kale waan wada aqbalaynaha tii ka dambaysay tan labaadna waa riwaayat buraydna iyaduna xagga maxaa kagaba sugan xagga marka la eego quwada dabdiga wax keenaya tan saddexaad ee suhayl iyo calaa iyo in lagaba horraysiiyo tan suhayl iyo calaa iyana axaadiitii dee marka raawigani uu la gaar noqdo isaga riwaayadiisa xasanun lagu tirinaya sida camr bnu shucayb iyo kuwa iyadaa ka horeynayso marka waa taa wey wuxuu ihi sheekhu raximah llahu tacaala kolleyna waa dee hagaagun u raacd baan leeyahay ciddii xataa dee hore u taqaanay umuuraha ama u dhigatayna tadkiir fiican ayuu u noqonaya xusuusin fiican buu u noqonaysaa fain khafa hadduu yaraado fadu way shadan tahay hafa uu yaraado khafana macnaa qalo weeye isagaa fasiri doona waana dee tacbiirkii xaafid ibnu xajar wey addabdu dabdigii baa yaraaday macnaa raawigii dabdigii taama dabdi baan idhi lafdiga taam waatuu kaga ixtiraasayey dabdigii waa jiraaye laakiin kaa dhan ee buuxe kaamilkaa maaha oo waa maxay ay qalla waa yaraaday dabdigii maca wujuudi baqiyati shuruudi iyadoo shuruudda inteedii kale ay jirto waa cibaaro muhimo dabdigoon yaraaday laakiin shuruudii kale maxay ahayd itisaalu sanad waan soo way jirtay waa mid asalaamatu min ashuduudna waa jirtay asalaama min alcilana way jirtay cadaalat ruwaad intii kale waa halkeedii waa kuwa aynu soo maray laakiin dabdigiibaa halkii aan taamna dabdi ka ahayn ayaa dabdi uu xasilay laakiin dabdigaa taamka ah ma aha oo kolkol baad dhici karta isaabadii sababa badnaatee waxyaale inay kaba dhacaan raawiye haddaba arinta hadday taa tahay fa xasanun fahuwa xasanun xadiidkaas maxaa la odhanaya xasan oo waa intii shuruuddii oo dhan hore waa la shardiyayaa dabdigiuba aan taamnimadii ka baxaysaayo dabdi waa inuu xasilo yaanu taam ma aha oo tii laba shardiyo dee saxiixii buu kaasi ah laakiin shuruuddii kale o dhan ee afarta ahayd way jirtaa waa ka aynu yihi maca baqiyati shuruud marka maca wujuudi baqiyati shuruud xasan baa la odhanaya halkana xaafid ibnu xajar waa intani tacbiirkiisii khafana isaga qalayo umuurayo bal khafa alqowmiya waxyaalo kuwa fasira xaggii luqada ahaye waxaa cibaaradiisu ahayd fa huwa alxasanu lidaatih waa xasanka daati ahaantiisa xasannimadani kaba timi oo uu raaciyey markaa sharaxa laa lishayin khaarijin wahuwa aladii yakuunu xusnuhu bisabab اlictidaad ma wax debad ugaba yimi oo imika xadiidkii daciifka ahaa ama raawigiisanoo xifdigiisu xun yahay inoo warinayay daciif buu noqday ama raawigan sidiisa kale waa ruuxaa la garanaya cadaaladiisii baadinhaneyd baynaan garanay oo kee mastuur kaba cabiraan majhuulxaal kaba cabiraan marka dariiqan daciif baan ku odhanaynay dariiq labaad baan aragno dariiq saddexaad baan aragno isagiibaa saan tii hore kusoo sheegnay isxoogeeyey waa daciif dacfigaa yaraa bay kuma sugnayd markaa duruqdii baa tacaduday dacfigiibuu ka kacayaaoo xasan buu noqonaya laakiin xasannimadaasi ma isagay ka timi may suuradan majmuucadoo likayrihi weeye haddaba taas baanuu kagaba ixtiraasiyo waana fiicnaydba eh bal markaa isagu kii unbuu inoo dhigtay xasan lidaati ee isagu sheekhu markaa lidaati wuxuu u dhigtay kan dee taasaan ka dhigayna lidaatiye lidaatii ixtiraaskaasay lahayd oo qaybtii labaad ee maqbuulka inoo soo baxaysa afar qaybood buu noqonaya saxiix lidaati iyo saxiix likhayri xasan lidaati iyo xasan likhayri marka wuxuu ihi faxasanun wahuwa haddaba kan xasankii yushaarikuu la wadaagsanaya asaxiixa saxiixuu la wadaagsanaya fi lixtijaaji bihi xujaysiga la xujaysanayo wastaa xadiidkii saxiixa loo xujaysanaya loo xujaysanaya wain kaana duunahu ha kaba hooseeyo oo marka tani maxay muqaan xadiidkii saxiixa waan aqbalayna waan ku camal falayna waan xijaysanayna laakiin dee waxay kala sarrayntani iyo umuurahani keenaysaa haddii tacaarud yimaado xadiidka saxiixa iyo xadiidkan xasankii ay istacaarudayaan aynaan jamcin karahayn saxiixii baan qaadanaynaan horraysiynaa kan ayaan markaa ka tegaynaayo umuurahani tarjiix markay noqoto ayay markaa tartiibkan iyo xataa todobada aynu soo mare itafaqu ana asaxa alasaniid ilaa mutafaqa calaa ikhraaji sheykhayn ilaa uu ka soo gaarayo uma calaa shardi kayrihima oo toddobadaa qaybood waxay muuqanaysaa faa'iidada tartiibtaasi marka tarjiix ama tacaarud yimaadeen u baahna tarjiix taasba weeye oo marka wuxuu uhi wahuwa yushaariku wain kaana duunahu wa amaa tafaawutuhu haddaba isawkana waa kala sareeya saa dee saxiixuba ruwaadiisii uguba kala sareeyay bixasbi dabdihim iyo markaas taasiba iyo ishtihaarin bilxifdiya isaguna tafaawudkama xagga marka leega tafaawudkiisa faclaahuka ugu sareeya maa qiila kii la yidhi weeye bisixatihi sixadiisa macnaa waxaa ugu sareynaya asaaniidda marka la eego aimada qaarkood axaadiistii lagu warinaya ay saxiix yeelaan misaa tirmidi iyo amhaashi waxaaba kaba mid ayaa ka mida ah ka riwaayata camri bni shucayb can abiihi can jaddi wa maxamed ibni isxaaq waa saaxiba siira can caasim ibni cumar can jaabirin oo marka asaaniidan wixii laguba wariyey aimada qaarkood baaba saxiix gaadhsiiyey marka tan oo kale marka xasanka la eego kol haddii dad leh waaba saxiixa aan helayno iyadaa xasanka maraatibtiisa ugu sarraysa camr ibnu shucaybna nusqa uu leeyahay kolley fiqhiyaad u badan oo kutubta sunanta ah kuma sugan waa labada saxiix kuma sugnee oo bal matalan taasi weeyaan oo axkaam kala duwanna dee ay nooguba waxawey noogu sugantahay nusqadiisaas camr ibnu shucayb can abihi abihi waa shucayb can jaddihi damiirka can jaddihi ku jira wuxuu u laabmayaa camar uma laabmayo shucayb buu laabmaya agtii dhoweyd burayd ibnu cabdilaahi ibni abi burdata can jaddihi waa jaddi burayd buu ahaa burayd awowgii oo damiirku halkaasi u laamayay abuu burdana waa laakiin tan markaan eegno camr bnu shacayb can abiihi can jaddihi awowgani waa shucayb awowgiie camar awowgii maaha maxaa taa aanu leenahay abtirsiinta haddaan eegno waa camr bnu shucayb ibnu maxamed ibni cabdillahi bni camr ibn alcaasi weeye waa cabdillahi bni camr haddii aan imaka can jaddihi damiirka camar u celino maxamed baa inoo soo baxaya aan saxaabiba Ah, awowgiina uu soo gaadhay bal isaaba koryaa la dhaa cabdillaahi bnu camrin moxamed ibn caasim ibn cumar ibn qataadata can jaabir ibni cabdilaahi kuwaas waxaa lagu sifeeyey barhkood in waaba la saxiix yeela marka iyaga xasanka maraatibtiisa ugu sareeya wa ziyaaratu raawihima labadii waa ay saxiixi walxasan saxiixa iyo xasanka raawigooda waa kii warinayay waa ka aan soo marno waa raawiga xasankade waa taa shuruudoodina kaba soo baxnay wixii ziyaaday la yimaadaan oo muxuu xasankii iyo saxiixii raawigoodii ka dhigay ayilcadli daabidi ninkii cadliga ahaa ee daabidka walow labada dabdi ay kala sareeyeen midna taamiyey midna aanu ahayn calaa hayrihi hayrkii uu la dheera oo dee raawi kaloo xadiidka ay wada warinayeen maqbuulatun mid la aqbalayo weeye kolkolna had iyo goor kutubta kuba arkaysaan ziyadatu hiqaati maqbuula waa cibaarada ay kaba cabiri jireen hiqaatna marka la hiqa la yidhaaho cadligan iyo dabdigiin buu inoo wada kalmaysaa raawigan markaa hiqa lagu sifeeyo waxay ka dhigantahay cadaalana way u sugnaatay dabdina wuu sugnaaday kaas baa hiqa lagu magacaaba markaa ziyadatu hiqa waa cadligan iyo daabitkan buu markaa inoo soo gelaye arinku waxa weeye xadiid baa eeg laba in ayaa meeshii jira sheekh keliya laga warinaya ama adigu calaqal saxaabi keliyuu leeyahay waa xadiid keliya markaas xadiid labaad maaha raawi ka badan baa xadiidkii wadaagsaday markaa raawi ruwaaddaa xadiidka warinaysa ka mid ee dee sheekhan ka wariya adigu saxaabigan xadiidkii waa matan keliya oo saxaabi keliya wada ayaa ziyaada ani kuwa kale sheegin buu sheegay marka caynkaasa ayaa dee haddii aanay munaafi ahayn say noo soo socotaa waa la aqbalaayo waxay la mid tahay un xadiid gaaroo uu warinayo si loo aqbali lahaa ayaa walow dad kale ay la wadaagsadeen oo dad kale aanay sheeginoo la odhan karo maxay dadka kale u sheegi waayeenee keligii uu sheegay la odhan karo haddana waa la aqbalaya haddaan tanaafi jirin hadda taa maxay tahay waxaan ka ixtiraasaynaa haddii imika laba xadiid iyo kani xadiid buu wariya waa iqa kana waa xadiid kale kana waa xadiid kana waa xadiid markaa haddii dee markaa mid xadiid gaara la gooni noqdo tan lama odhanayo waa ziyaadatu hiqa lama odhanayo laba xadiid bay kala yihiinoo kuwaaska loo jeeday maaha ee waa xadiid keliya uunoo dadkii warinayay barhkood ziyaado aanay kuwa kale sheegin ay sheegeen intaa weeye xadiid keliya ama laba xadiid hadday kala yihiin waa la aqbalaya oo kala gaar waa xadiid aan kan qoladan kale sheegin isagu gaar u sheegay amarkaa ayuun bay noqonaysaa haddaba waa la aqbalayaa idcille idani waa litacliil meelahani hiya ziyaadadani fii xukmi xadiii mustaqili xadii mustaqila sida kaan sheegaynay oo kale ayuu waxa weeye ayay la mid tahay xadiidka mustaqilkiina waa xadiidkan raawigu warinaya iqada ah laakiin waxa weyaan sheekhiisa cid kaleo ka warisay mama jirto isagu baaba wariyey cid markaa la idhaa waxbuu loo dheeriye ma jirta waa xadiid mustaqila kaasi kaasubay tana la mid noqonaysa laakiin waa goormaamo hadiyo goor cala idlaaqba miyaan san odhanaya ziyaadatu iqa maqbuula meye wahada kani waa markan aan aqbalayna lena maqbuulatun idaa lam tunaafi waa haddaanay anfin oonay ka hor iman riwaayatu man shaksi riwaayadii idaa lam tunaafi aanay anfiin riwaayadan iqadani ninkan maqbuulka ah riwaayata man waa mafcuultani shaksi riwaayadii aanay anfin lam yazid aan ziyaadin oo waxa weeyaan marka aan leenahay ziyaadatu iqa waa maqbuula waa marka ninkan iyo ninkan xadiidkan wada wariyey markaa midbaa cid keliya ka wada warinaya ama waa matniga keliya midbaa ziyaado ama sanada ama matnianu kani lahayn buu sheegay marka waxaan eegaynaa ziyaadadani miyay ka hor imanaysaa ee caaridaysaa kii kale riwaayadiisii haddaana wax iscaaridayaa jirinoo tan iyo tan ba aan iskaga wada qaadan karno markaa ziyadatu hiqa maqbuulaan odhanayna laakiin hadday iska hor imanayaan oo haddaan riwaayadiisa aqballo kii kale riwaayadiisibaan kaba tegaynaa aan kaba tegaynaa marka caynkaasoo kale sida xadiidkii kani mursal buu kaba dhigay kana mawsuul buu kaba dhigay ama mowquuf buu kani ka dhigay kana marfuuc buu kaba dhigay oo kale markaa tanaafi baa jira marka caynkaasa lama odhanayo ziyadatu hiqa hadal gees kale wax kalean samaynaa waabatan fa inahaa wahada ay qabuulkaas weye wahada waa inaan aqbalayno ziyaadada raawiga saxiixa ama xasanku idaa lam tunaafi markaani anfin weeye siyaadadaasi riwaayata man shaksi riwaayadii lam yazid aan ziyaadin e fain naafat hadday anfido oo ay ka hor imanayso caaridayso haddaad labatan tanaafigiina bian lazima waa inuu ka laazimayo min qabuulihaa ziyaadadan oo la aqbalo radul ukhraa tii kaloo la celiyo ayaa ka dhalanaysa marka caynkaasi say noqon ma imanayso ziyaadatu hiqa maqbuula lama idlaaqaye ixtiija waxaa loo baahanaya ila tarjiixi inan kala xoog yeelo oo kala raajax yeelo duruqda murajaxaadkuna way badan tahay fain kaana hadduu u sugnaaday liaxadimaa labada mid ahaan murajaxun wax ama way tiradiibaa badnaatay karata cadad baa meer jira waa nin iyo in ka badan ama waxa weeyaanba ziyaata dabdi baaba jirayo ziyaata idqaanoo murajaxbaa mid ahaan u sugnaaday kaa murajaxaan murajaxu u sugnaaday ayay raajaxadan qaadanaynaa kii kalena maxaa la odhanayaa fal aakharu shaadun ka kalena shaad baa la odhan oo ruuxii hadda maqbuulka ahaa amaanin oo xadiidkiisii dee laga tiro ama laga idqaan buu noqonaya iyagoo isaafeeya waqad dakarnaahu waan sheegnayna shaadka xayu qulnaa waa hadalkan soo socduu leeyahy shaadkibuu tacriifinaya hadal markii aan idhi fain khulifa haddii la khilaafo iyo raawi raawigii baa la khilaafay biarjaxa minhu wax ka raajaxsan baa lagu khilaafay limaiid muxuu kaga raajaxsan yahay limasiidi dabdin dabdi ziyaadaa aw karata cadadin ama tiro badan iyo wanaxwi dalika wixii laba mida min almurajaxaat murajaxaatkuna way badan yihin bal xaafid alciraaqi oo kale dee kutubta usuulka taa u asala usuul fiqige laakiin haddana xaafid alciraaqi oo kale kitaabkiisa taqid walidaxee nukadka uu ku leeyay muqadimada ibnu salaax boqol weshin ka badan walow toddoba iyo ay isugu celiyaan dee suyuudina waata tadriibkiisa kuba tiriya musanifka kitaabkani boqol wesh ka badan buu sheegaa walow usuushoodu ay toddoba noqonaysee bal murajaxaad wixii adigu keenaya uun in riwaayadan ay laydhaata kaley kaba raajaxsan tahay haddii laguma raajax yeelo tii raajaxa ahayd waan qaadanaynaa marka tii kale maxay noqon oo kii kale fashaadun ina waa la khilaafay shaad buu noqonayaa walarjaxu tii raajixnimada badnaatay ama raajixa noqotayna yuqaalu lahu kii arjaxaana yuqaalu lahu waxaa lagu magacaabaya almaxfuudu maxfuud baa lagu magacaabaya mihaalu mihaalkiisu waxa weye mihaalka ay noo cadaynayeen maa rawaahu larbacati ilaa abaa daauuda afartii waxay wariyeen abu daa mooye kolley dee waxaan filaya taqilid xaafid xaafid xajarna sharxu nuqda waxaa dhacay man rawaahu dee atirmidiy wanasaayi wabnu maaja oo cibaarada isagoo kaba cabiray sheekhuna cibaaradiibuu sidan u dhigayoo afartii asxaabu sunan abaa daa mooyaane taas buu yihi xadiidkana abu daa uu ku sugan yahay abu daa waa wariyey oo waxaweyn abu daawud u wariyo dee haddaa uga laabantaan raqamka ayuu abu daawud xadiidkan ku wariyo bal markaa waxaan leenahay hadalku sharxunuqbuu ku sugan yahay tanna waa taase xadiidka abu daawuudna waa wariyey qolooyinka kalena way wariyeenee laakiin nasaa riwaayadiisa ayaa sunantiisa weynaa sunan alkubra weeye ee intooda kalena way wada wariyeen bal xadiidka ah, haddaba ana rajul markaa yuu ka wariyey من طريق ابن عيينة ابن عيينة طريقي عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس عوسجة انت كلوا رجاشا ودقرنا ونرهر مكة ابن عباس موريسا camr bnu dinaarun baa wax kaba wariya marka majhuul baabuu noqonaya e, laakiin imaamkii abu zurca ayaa tawsiiqiyey ibnu xibbaanna hiqaadkiisu ku soo arooriyey xaafid bnu kaba cabira warar kalena laysa bimashhuurin weeye ruux la yaqaano ama mashhuura ma aha waa yar oo kutubtan sunanta afarta aba waa ku sugan yahi waa ta aan xadiidka abi daawuudna uu kuba sugan yahay haddaba xadiidka maxaa kuba yimi oo xadiidka de bal waxa weya taas tirmidina xadiidka wax taxsiiniya xadiidkan baan leeyahay ana rajula nin baa twufiya dhintay calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay walam yadac kamuu tegin waarihan cid dhaxasha ilaa mowlan mowle mooye huwa actaqahu xoreeyey nin mowle ahaa asalkiis dee waa addoon buu ahaayo uu xoreeyey ayuunbuu kaba tegay alxadiida taamyeer macnaa waxa weye ninkani uu dhintay xoolana waa lahaa markaa markii dee dhaxal baa meeshii yimi dhaxalkiina magaaladii iyo dhulkii cid alla cid u ehela may joogin wixii bal markii la doondoonayna wuxuu kaba tegay uun ninkaa addoonka ahaan jiray ee uu isagu xoreeyey oo hadduu isaguba dhinto uu dhaxli lahaa taas marka xadiidka waxaa kuba yimi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu mawlihii siiyey dhaxalkii siiyey xadiidka waa tii kuba timi bal inagu imaka xagga axkaamta maayo waxaan sanadkiiiyo shaadnimadii iyo shuduud waxay tahi iyo maxfuudkii baan eegaynaa wuxuu idhi haddaba yaa wariyey xadiidka ibnu cuyayna wariyey waa mid wa taabaca waxa raacay ibna cuyaynata sufyaan ibna cuyayne waxa raacay oo macnaasidiisa ku wariyey san uu ku wariyo maxay in la yidhaaho can cawsajata can ibni cabaasin ana rajula twfiya calaa cadi rasuuli lahi xadiid marfuuca uu noqdo waxaa ku raacay ibnu jurayjin waayru ibnu jurayj iyo rag kaleba iyaguna camar ibnu diinaari oo kaba warinaya ayay san mowsuulnimada ku wariyeen taasi waa mid bal waa dariiq markaas eg wakhaalafahum waxaa khilaafay raggan ibnu cuyeyne iyo qolooyin kale ibnu jurayj iyo waxaa khilaafay xamaad ibnu zaydin baa khilaafo waa wariyey can ibni diinaarin waa camr ibnu diinaarkii buu kaba wariyey waa taa aan leenahay cawsajo raawigaan u haynaaba waa ina diinaare can cawsajata ayuu ka wariyey laakiin muxuu sheegin walam yadkur ibna cabaasin mursal buu ka xadiidu marfuucnimadii way jirtaa awsaja baaba yidhi nin baa rasuulka ilaahay waqtigiisii dhintay oo kamuu tegin wax waariso rasuulka ilaahayna dhaxalka mawlihiisii ka dee mawlaha mooye ayuu siiyey marka ibnu cabaas baad u sheegay marka maxay noqonaysaa kaa hore inay saxaabigii waa joogaay xadiidka mawsuuluu ahaa kanna muxuu noqday mursal sanadkiiba ma xidhiidhsana saxaabigii ma joogo waa iskhilaaf xaggii sanadkii galay waana xadiid keliya markan ila laba xadiid ma kala ahaa ragga jooga meesha marayaana waa raggii iqaada ahayd maaha nin daciifa hadduu nin daciifaiyo marka hore iska tuuraynaa riwaayadiisi oo ninkii xoogga lahaa ama maqbuulkaa riwaayadiisi cillo ugama dhigayno nin daciife qaala abuu xaatimin abuu xaatim wuxuu yihi waa abuu xaatim araazi abu zurcaha nidhi cawsajo ayuu tawfiiqiyey ninkii qariinkiisa rafiiqiisaa weeye abuu xaatim baa wuxuu yidhi almaxfuudu ini waa kan arjaxii buu ina yidhi yuqaalu lahu maxfuudu waa muqaabil ashaad baa maxfuud la yidhaah almaxfuudu ka maxfuudkii maanta xadiidu bnu cuyeynata xadiidkan ibnu cuyeyne mawsuulka ka dhigay ibnu cabaas sugay weeye faxmed marka maxaa hadalkani waa hadalkii dee xaafid baa u asalay iminka kitaabkeenna kuma sugnaa hadalkii in abu xaatim halkaasuu ku joogsaday almaxfuudu xadiidu bnu cuyeynata faxamaad maxamed markaa maanta wuxuu inoo cadaynayaa xaggii iskhilaafkugaba yimiyo tarjiixu suu noqday faxamaadun xamaad waa ina zayd min ahli cadaalati wadabdi bal heerka ugu sareeya weeye ruwaadda cadaalada iyo dabdiga ehelkeedu kaba mid yihin wamaca daalika isagoo cadaala ay u sugnaatoo dabdi u sugnaadoo raawigii saxiixaba ah rajaxa abuu xaatim wuxuu xoog yeelay riwaayat alakari dadkii badna waa laga tiro batay masiida waa kasra meeshii jirta waa kan ibnu jurayj iyo ibnu cuyeyne iyo weliba cid kalea jirta taasaa la xoog yeelo sidaasaa riwaayadiisi shaad loogaba dhigay wucurifa min hada taqriirkan imakaan xadiidka saa kusoo taqriirinay iyo xadiidkan mithaalka waxaan kaba ogaanaynaa ana shaada shaadku maa rawaahu lmaqbuulu ruuxii maqbuulkaa ah wixii wariyo weeye hadda maqbuulkiina waa ka waa raawi saxiix iyo raawi xasan waa taa mukhaalifan xaaliya isagoo khilaafay laakiin liman huwa awlaa minhu cid ka mudan oo ama ziyaadata dabdi kaga mudan ama katrata cadad ama wax kaloo murajaxa kagaba mudan uu ku khilaafay haddaan jamcin karayno dhibaato ma jirto haddii aan la jamcin karayn ayay dee shaad iyo maxfuud inaan ka dhigno ama idaa kaanat mukhaalafatu haddii mukhaalafadu ay ka timi oo mukhaalafadani min hayri maqbuulin ruux daciifa ayaa ciddii ka mudnayd ayuu ku khilaafay waaba daciif ninkani iyada markaa falaa yusamaa shaadan shaad laguma magacaabaye bal munkaran yusamaa munkaran munkar baa lagu magacaabaya oo shaad laguma magacaabaya iskada munkar baa lagu magacaabaya falaa yusamaa shaadan bal munkaran iyada markaasoo ujeedadu maxay noqonaysaa maa rawaahu almaqbuulu dee iqadii iyo de ama labadoodiiba ama iqabadho liman huwa awlaa minhu wixii uu wariyey maa khaalafahu baan u jeednaa almaqbuuli liman huwa awlaa minhu shaad buu noqday laakiin hadday noqoto maa khaalafahu daciif ninkii daciifka baa waxa weyaan maa rawaahulmaya daciifu mukhaalifa liman huwa awlaa minhu kaa iyada shaad ma odhanayne munkar baan odhanaynaa walo dee ibnu salax shaad iyo munkarka wax keliya ka wada dhigay falaa yusama wain salima min almucaaradati wallahu subxaana watacaala calaa clam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha